baabu lishtiqaali haadaakanu baabulishtiqaali mashquulidii baabkeedii weeye baabulishtiqaali haadaakanu baabulishtiqaali mashquulidda baabkeedii weeye ishtiqaalka arkaan uu leeyahay arkaanta saddex waa laga dhiga afarna waa laga dhiga haddii lasoo gaabiyo saddex la yidhaahdo waa shaaqilun wa mashquulun wa mashquulun canh waa intaas siiqada oo ishtiqaalka magacaah afar looga dhiga siiqada ah afar looga dhiga dhigaa ah, siiqada afar looga dhiga marka la yidhaahdo mithaal ahaan marka la yidhaahdo zaydan darabtuhu uu noqon doonaa zaydan darabtuhu arkaantii saddexda aheed waxay tahay zaydan darabtuhu haada ku jirta waxaa la idhaha shaaqil waa midkii mashquuliyey ficilkan daraba ah oo ka mashquuliyey inuu nasbiyo zaydanta hore hadda ma nasbi karo ilaa laba mafcuul ma qaada jirin marka damiirkaas waxaa la yidhaahdaa shaaqil waa damiirkii wax mashquuliyo caamilkan asagaa ka mashquuliyey inuu ku camal falo isimka mutaqadimkaa ficilkaas la mashquuliyeyna waxaa la dhahdaa mashquulun kii la mashquuliyey isimka mutaqadimkaahu zaydan ahna waxaa la dhahdaa mashquulu canhu kii laga mashquulo loo soo taban waayey siiqada sidaasana ishtiqaal a ah, la yidhaha waa magaca arkaanta afar haddii laga dhigo waa saas wey baabu lishtiqaali haadaa midkaanu baabu mashquulidda baabkeedii weeye yajuusu waxaa banaan fii naxwi zaydan zayd darabtuhu waan garaacay naxwigeeda waxaa ku bannaan oo amase zaydan soo qadaro zayd darabtu akhaahu walaalkiisaan garaacay oo amase zaydan kale ku daro soo qadaro zaydan zayd marartu bihi waa soo maray amhiladaas waxaa ku bannaan rafcu zaydin zayd la godidiisa bilibtidaa'i bilaabasho lagu godo oo mubtada laga dhigo faljumlatu jumlada jumladaasoo bacdahu gadaalkiisa ku sugnaatay oo darabtuhu darabtu akhaahu marartu bihi wey jumlada laguu sheega oo ka dambayda faljumlatu jumlada bacdahu zayd gadaalkiisa xaalo ay ku sugnaatay iska xaalaysa darabtana khabarun khabar weeye wa nasbuhu wayajuusu waxaa kaloo banaan nasbuhu zayd la kordhigidiisa biidmaari darabtu darabtu la idmaarideeda lagu nasbiyo wa ahamtu wa biidmaari ahamtu ahamtu la idmaarideeda lagu nasbiyo wa jaawastu wa biidmaari jaawastu jaawastu la idmaarideeda lagu nasbiyo waajibat alxadfi xadafkeedu miduu waajibayo xaal ay tahay afcaashaasu falaa mawdica wax mawdica liljumlati jumladii uma sugnaan bacdahu zayd gadaalkiisa xaal ay ku sugnaatay jumladu yejuusu waxaa ku banaan fii naxwi zaydan zayd darabtu waa garaacay ow zaydan zayd darabtu akhaa walaalkiisaan garaacay ow mar ow zaydan zayd marartu bihi waa soo maray intaas iyo wixii lamida waxaa ku banaan rafcu zaydin isimka hormaro zayda in la godo hadda zaydku waa iska mathal ha mathal wey dadka wax lagu baro ee isim kasta oo mutaqadim ah loola jeeda ee un um zayd kaliya ha fiirin zayd in la rafciyo aa banaan bilibtidaai lagu rafciyo mubtadanimo waa banaanta faljumlatu jumlada bacdahu um zayd gadaalkiisa xaalay ku sugnaatay khabar waa khabar dii marka la rafciyo zaydka oo isimka mutaqadimkaa la rafciyo jumlada ka dambayda fii maxali rafcin wey waa abar fii maxali rafcin wey wanasbuhu wayajuusu waxaa banaan nasbuhu nasbu ismi lmutaqadimi isimka hormaro zayd alla nasbidiisuna waa banaanta in la kordhigo biidmaari darabtu darabtu la idmaarideeda lagu nasbiyo wa ahamtu wa biidmaari ahamtu ahamtu la idmaarideeda lagu nasbiyo wa jaawastu wa biidmaari jaawastu jaawastu la idmaarideeda lagu nasbiyo waajibatalxadfi xadafkeedu miduu waajibay xaal ay tahay afcaashaasu waxaa kaloo banaanu ku leeyahay zaydka inaad nasbido oo tira zaydan darabtu tii hore maxay ahayd zaydun darabtu labadood waa kuu banaan haddaad rafcido wuxuu ku yidhi zaydun waa mubtade darabtuhu ficil iyo faacil iyo mafcuulkaasuna waa khabar raabidkiina darabtuhu damiirka ku jira w marka jumlada ka dambayda markaas khabaray noqon fi maxali rafcina waxaa kaloo kuu banaan wazaydan darabtuhu aa kuu banaan zaydan darabtu haddaad zaydan tiraahdo darabtu darabtudan waa mufasira waxay fasiraydaa ficil maxduuf ah waxaad leedahay darabtu zaydan aan garaacay darabtuhu waa garaacay ah, waa mufasira waxay fasiraydaa zayd maxduu waxa weya ficil maxduuf ay fasiraydaa mithaalka labaadoo ah zaydan darabtu akhaahu waxaad soo qadaraydaa ahantu zaydan zaydan ihaanaystay darabtu akhaahu walaalkiisaan garaacay mihaalka ahaa zaydan marartu bihi waxaad soo qadaraydaa jaawastu zaydan zaydan kasoo gudbay marartu bihi waaba soo maray waa soo ag marayo waa ka soo gudbay marka zaydka mutaqadimkaa ficilkaas la soo qadaraayo aa lagu nasbinaa waa mafcuul ficilkiisi maxdu uu xadfan yahay waa mafcuul ficilkiisi uu maxduuf waa mafcuul ficilkiisu maxduuf yahay jumlada ka dambayda marka falaa mawdica wax mawdica liljumlati jumlada uma sugnaa uma sugnaan bacdahu sayd gadaalkiisa xaalay ku sugnaatay afcaashaas waa xadfanta waajibayn u xadfanta sababtoo ah ficilka ka dambeeyaa mufasir ah ficilka maxduufkana waa mufasar wlmufasiru wlmufasaru laa yajtamicaani hal meel kuma kulmaan hal meela kuma kulmaan kuma kulmaan marka falaa mawdica wax mawdica liljumlati jumladii uma sugnaanin bacdahu zaydka gadaalkiisa xaalay ku sugnaatay min alcraab uguma sugnaanin toddobadii jumloon maxalka icraabka kulaha inay ka mid haddii la waa jumla khabariya markaan in waxay ka mid tahay toddobadii maxalka icraabka kulaheed ah, warkaasoo faahfaahsan waxaa lagu soo qaatay wasilu dula waxaa lagu soo qaatay ninkii lumiyey ninka hayaba mhm yajuusu waxaa ku bannaan fii naxwi zaydan darabtuhu zaydan darabtuhu ow amase zaydan darabtu ah, akhaahu ow zaydan marartu bihi waxaa ku bannaan yajuusu faacilkeed waa kanaa rafcu zaydin isimkaas hormaroo zayda in la godo bilibtidaai mubtadenimo lagu godo faljumlatu jumlada bacdahu zaydka gadaalkiisa xaalay ku sugnaatay khabarun waa khabar maxalka exraabay ku leedahay waa khabar fii maxali rafcin todobadii jumlad maalka craabka kuleeda ka mid khalaas kalaamkan waxba kama xadfana wa nasbu wayajuusu nasbuhu zaydka la korrigidiisaa banaan biidmaari darabtu darabtu laidmaariteeda lagu nasbiyo wa ahamtu wa biidmaari ahamtu ahamtu marka darabtu waxa lasoo qadara mithaalka hore zaydan darabtuhu darabtu kalea loo soo qadara haddaad zaydan tiraahdo oo darabtu zaydan darabtuhu uu noqona wa ahamtuna mithaalka labaana loo soo qadaraa o zaydan darabtu akaahu alaleey ahantu zaydan darabtu akaahu alaleey ahantu alasoo qadara ma banaana inaad tirado darabtu aan soo qadara maxaa lama adan garaacin darabtu zaydan ma dhigi karti ila zayd kama adan garaacin laakiin waa ihaanaysatay ila walaalkiisaad garacday walaalkiisaad garacday waa ihaanaysatay jaawasuna waxaa loo soo qadaraa marartu bizaydin taas ficilka uu fasirayo waxaa leedahay jaawastu zaydan zaydan ka soo gudbay marartu bi marartu sooma qadari kartid macnuhu diidi maahae lafdigaa diida oo ficilka mara ah aan mafcuul toos u qaada karin zaydan ma nasbi karo marka ficil ku macnaa mucadan ah la keena oo ah jaawaza kaasaa la keena waajibat alxadfi xaalay tahay afcaashaas waajibay u xadfan waa mufasira wlmufasiru wlmufasaru laa yajtamicaan falaa mawdica wax mawdica liljumlati uma sugnaanin bacdahu gadaalkiisa zayd gadaalkiisa xaalay ku sugan tahay ilaa waa jumlo mufasira toddobadaan waxadka icraabka kulahayn ku mid hadeer wuxuu gelaa alismu lmutaqadim taaratan yajibu rafcu wa taaratan yatarajax wa taaratan yajibu nasbuhu wa taaratan yatarajax wa taaratan yastawiyaani ah, shantaasu afar matniga ku sheega kadibna shantu kuugu sheega sharax alsmu lmutaqadim taaratan yajibu rafcu wa taaratan yatarajax taaratan yajibu nasbuhu wa taaratan yatarajax wa taaratan yastawiyaan inuu ilah rabaa shantaasuu kuu kala saara matniga afaruu ku sheega afaruu ku sheega afaruu ku sheega laakiin sharaxu shantaba saas ugu sheega wuxuu yidhi wayatarajaxu nasbu ilaa haddeer waxaan idhi isimkaas oo mutaqadimkaa rafcana ku banaan nasfana ku banaane mogta yaa raajixsan weeye wuxuu yidhi wayatarajaxu nasfu kordhig yaa raajix noqonaa fii naxwi zaydan zayd idribhu garaac idribhu waa amar zaydan zayd idribhu garaac haddii mihaalku saas noqdo nasbadaa raajix noqonaya macnaheedu waa maxay isimka jumlada ka dambayda jumla dalabyo hadday noqoto sawaaun kaanat ficla amri ow nahyi o ducaa waxay rabto ha noqoto hadday noqoto jumla dalabiya ficilka ka dambeeya ismka mutaqadimkaa hadduu dalabi noqdo yatarajaxu nasbu ismi lmutaqadim nasbihiis aa raajix noqonaa waxaa raajix u noqonaa haddii la nasbiyo ficilaa la soo qadaraa ficilkaasu mafcuul u noqona laakiin haddii la rafciyo waxay noqonaydaa in la yidhaahdo jumlada dalabiyada oo ka dambayda khabarkiiya jumlo dalabiya inay khabar dhacdaana waa khilaafu lqiyaas ah, marka waxay noqonaysaa khilaafulqiyaas wax ku socdo marka waxaa raajixsan in la nasbiyo si khilaafulqiyaaskaas looga badbaado oo jumlo dalabiyaho aysan khabar u noqon waxaasna isaga sharxa kuugu keeni doona wayatarajaxu nasbu nasbiya raajix noqona fi naxwi zaydan zayd idribhu garac zayd jumladii dalabiya sooma jeedi ka dambeyd isimka lidalabin liajli dalabi dalabka dartiis uu nasbu u raajix noqona lidalabin liajli dalabi dalabkaas wuxuu noqon karaa amar wuxuu noqon karaa nahyi wuxuu noqon karaa waa maxay ducaa intaba waa noqon karaa wuxu noqon karaa waxa weeyaan dalabiyatun macnan khabariyatun lafda walow bilafdi lkhabar jumladan dalabiya marka lagu leeyahay walow bilafdi lkhabar waxay noqon kartaa jumlo lafdigeedu uu iska yahayba khabar laakin macna xaggiisa dalabka ah marba dalab hadduu gadaal maro jumlo dalabiyaho inay khabar dhacdaa waa khilaafulqiyaasi aad leedahay saas darteed intii laga leexan karo in laga leexdaa fiican waase banaantao la dhihi ma nasbaha waajiba oo waa banaantahay jumlo dalabiya inay khabar dhacdo warkaas marka ishkaalaa ku imaana ishkaalaa ku imaana waxay noqonaydaa haddaan idhaahno haddii isimka mutaqadimkaa jumlo dalabyaha ka daba marto nasbaha raajixa waxaa lagu leeyahay qur-aanka waxaa ku soo arooray wasaariqu wasaariqatu waa mubtade iyo isim ku xadfan faqdacuu jumlo dalabyaha ka dambayda wasaariquna toddobada qaari waa gudeen oo wax nasbiyey lama arko ma qur-aankaa ku yimid tii marjuuxa waxaa lamida azaniyatu wazani fajlidu kula waaxid aa azaniyatu waa mubtada wazanida waa ku cadfanta fajlidu anaan ka damayna jumla dalabya oo amar toddobada qaarina waa godeen azaniyatu ee azaniyata madhin marka qur-aanka miyaa ku yidi marjuud waxa ku dhihi marka tiyuu raba inuu kaaga jawaabo si adan aduu ishkaalkaas u keenin wa naxwu wasaariqu tuuga iyo wasaariqatu tuugta faqdacuu gooya aydiyahumaa mutaawalu kaas waa la awila ha kaasu baabishti baabul ishtiqaalba maahna lagu leeyay oo waxaa lagu awilaa wasaariqu waa mubtada wasaariqatu waa ku cadfan tahay khabarkiina waa xadfan yahay waa jar majruur mimaa yutlaa calaykum xukmu saariqi wasaariqati alaleed mima yutlaa calaykum waxaad dirin oo laydinku dul akrinaa waxaa ka mid ah xukmu saariqi kana waxaa laleeyahay xukmu saariqi wasaariqa kana waxaa laleeyahay asaariqan xudifa almudaafu wa uqiima almudaafu ilayh muqaama xukmu a ka maxduuf ah marka waxaa laleeyahay khabarkiina waa maxduuf mubtadihiina waa maxduuf mudaaf uleyh iyo booskii mubtadaha la dhigo saasaa lagu awila azanit wazanina dariiqaasaad marsiinay mima yutla calaykum xukmu zani wazani xukmu zaniyati wazani saasaa wa fii naxwi wayatarajaxu nasbu nasbiya raajix noqona marka nasbuhu meelaha uu raajix noqona saddex midii koowaadu kuu sheego ismka mutaqadimkaa jumlada ka dambaydaa hadday dalabyo noqoto koowdhe tii labaadu kugu dara wayatarajaxu nasbu nasbiya raajix noqonaa fii naxwi wal ancaama nimcooleydii khalaqahaa ilaah waa abuuray lakum idinka dartiinu u abuuray wal ancaamadan waxay tahay isimka mutaqadimkaa xarfu cadaf ka horeeyo xarfu cadafkana jumla ficliyaa ka horaydo waxaa raajixa in la nasbiyo maxaa yeelay mar haddii jumlo ficliyahu ka horeydo xarf cadafna ka ku xigo oo xarf cadafkaas uu isimku ka daba maro mutaqadimkaa haddaad soo qadar haddaad rafcido haddaad rafcido isimkaas waxay noqon inuu mutada noqdo jumlada ka dambayda khabar ay u noqoto markaas jumlo ismiyaa jumlo ficliya in lagu cadfaa ka imaana taasuna waa khilaafu lasl ila munaasib iskuma ahane munaasib iskuma aha laakiin haddii aad nasbido ficilaad soo qadare oo isimkan aad ku nasbiday jumlo ficliyaa soo baxay jumladaas ficliyada jumladaas ficliyada ku cadfi munaasabaa ka dhaxayda marka wuxuu ku yidhi wayatarajaxu nasbu nasbiya raajix noqonaa fi naxwi wal ancaama nimcooleydii khalaqahaa alla abuuray lakum idinku idin abuuray litanaasubi liajli tanaasubi isku manaasib noqoshada darteed uu nasbuu la raajix noqonaa ltanaasubi lijli tanaasub isku manaasib noqoshada darteed uu nasbuhu la raajix noqona fiiri waa isku manaasib noqona oo isku manaasib waxa weeye isimka mutaqadimkaa haddii xarfu cadaf ka horeeyo xarfu kale jumla ficliya ay ka horeydo markaasoo kale nasbaha raajixa maxaa yeelay haddaad rafcido mubtaduu noqona waxa ka dabayna khabaray noqonaya jumlo ismiya jumlo ficliya inaad ku cadafta ay noqeen waa laga raajixsanya taas marka waa khilaaf al asli laakiin haddaad nasbido ficilaad usoo qadare jumla ficliyay noqoneen jumladaas ficliyaas ficliyada ka horeyda ku cafe munaasibay isku yihiin marka si ay manaasib iskugu noqdaan in la nasbiyo wal ancaama sida ilaah u nasbiyey saasaa fiican wanaxwi wayatarajaxu nasbu meel saddexaad oo nasbuu raajix noqonaa wayatarajaxu nasbu nasbiyaa raajix noqonaa fi naxwi abasharan banu aadan basharkaasoo minaa annaga naga mid ah basharkoo waaxidan keligiisa miyaan natibxu raacaynaa ay yidhahdeen gaaladu xaqdiidyadii a basharan anatabicu basharan ah marka loo soo qadara ficlaa loo soo qadara mafcuul bih tanna waa maxay tanuna waxay tahay haddii isimka mutaqadimka ay gasho addawaad ficilkana gasha isimkana gasha laakiin ficil inay gashaa uu raajix yahay oo uu qaalib yahay ficilka ku qaalib ah eh, isimka inaad nasbidaad fiican oo raajixa isimka inaad nasbido ilaa haddaad nasbido macnaheedu waxay tahay ficilaad soo qadare adawaadka ficila gelay ha ficila gelay haddii isimka mutaqadimka ay ka hormarto adawaad isimkana gasho ficilkana gasho laakiin ficilka ku qaalibka waa shane waa noo keeni doonaa ar kitaabka arki doonaa shan wey adawaadkaas waa xuruuf istifhaam maya eh, waxaad tidhaahdaa eh, sax waxa weeyaan adawaadaas waa in naafiya ma naafiya la naafiya xayثu oo aan maal ahayn iyo hamsatulistifhaamkan waa shantaas wey sax ah, shantaas wey shantaas wey waan arki doonaa kitaabka oo dhiga hamsadan hamsatulistifhaamka waxaad ku daraya in naafiya ma naafiya la naafiya iyo xayثu aan maa lahayn ficilna waa gashaa isimna waa ay gashaa laakiin ficilkay qaalib ku tahay aada leedahay ficilkay qaalib ku tahay marka nasbaha raajixa maxaa yala haddaad nasbidoo basharan tiraahdo ficilaad soo qadari canatarxu bashan adawaaddii waxay noqon marka mid ku jirta ficil waa meesha u qaalibka ahayd laakiin haddaad rafcido waxay noqoydaa inayd mubtadaad adawaadi gelido od isim geliday waana laga raajixsana waase banaanta anatabicu basharan bashar miyaan raacayna basharkao minaa naga mida basharko waaxidan keligiisa natabicu ma raacayna wamaa zaydan zayd ra-aytu maan arag waa la mid tan waa isku mid maxaa yeele tanna zaydan hadda maxaa ka hormaray maa naafiyaad isimna waa gashaa ficilna waa gashaa ficilkayse haalib ku tay u badanta ficilkay haalib u tay abasharan hamsatrisifamaa gashay hamsatrisifaam isimna waa gashaa ficilna waa gashaa laakiin ficilkay haalib ku ta labadaan waa hal mid marka saddex meelooda waxaad haydaa uu raajax noqonaa nasbu nasuu marka wamaa zaydan ma leedahay wamaa ra-aytu zaydan maanan arag ra-aytu maanan arag ad leedahay liqalabati lficli liqalabati wuquuci lficli ficilka dhicidiisa qaalib noqoshadiisa darteed ayuu raajix la noqday iyo tarjaxdi hore lagu nasbina a lagu tacalujina liqalabati lficli liajli galabati wuquuci lficli ficilka dhicidiisa haalib noqoshadu ay haalib noqotay bada hadihi adawa bacda hadihi aladawaat eh, bacda hadihi ladawaad adawaadan gadaalkooda ficila u qaaliba sidaasaa nasbuhu u raajix noqdaad leedahay hal meelaan taas uga gudubna oo ah nasbahoo raajixa saddexayna noqota soo ma meelaha nasbuhu raajixa noqda wajibu huwa nasbihiya waajiba nasbihiya waajiba isimka mutaqadimka inaad nasbidaa mar waajibe boo banaano rafcadiisu fii naxwi in zaydan zayd laqiitahu haddaad la kulanto faakrimu karaame ah. wahalla zaydan zayd akramtahu maxaad karaamay weyse liwujuubihi liwujuubi wuquuci lficli bacda hadihi adawaad adawaadkan gadaalkooda ficil inuu dhacaa waajiba meesha oo isimka mutaqadimka in la nasbiyo ay waajibayda waa goorma waa markii isimkaas ay ka horeyda adawaad ficilka ku qaas oon ficil maahan meel kaleba gelin kaadawaati shardi oo kale kaadawaati shardi oo kale eh, kaadawaati shardi oo kale xuruufu shardi oo kaadawaati shardi oo kale adawaat shardiga fiican xuruufa laga fiican adawaatu shardi ficil kaliyahay gashaa marka haddii isimka mutaqadimka adawaatu shardi ka horeeyo ma banaan inaad rafcido ilaa haddaad rafcido waxay noqonaydaa adawaati in isim gashay ah waxaa waajib kugu ah in aad ficil soo qadarto adawaadaas gadaalkooda marka isimka inaad nasbidaa waajib mar hadii isimka ay ka hormaraan adawaad ficilka ku qaasa sida adawaatu shardi iyo adawaatu taxdiid oo kale wayajibu huwa nasbiya waajiba fi naxwi in zaydan laqiitahu faakrimhu marka ficila kusoo qadare in laqita zaydan laqiitahu aad leeda zaydantaan ficilkaas maxduufka ah nasbiyey inta shardiyadaanu ficilkaasay gashay isim maba gashaba wahallaa zaydan zayd akramto maxaad u karaamay wey wahallaa zaydan wahallaa akramta zaydan akramta wey ah. wahallaa zaydan ah, akramta wahallaa akramta zaydan akramta wey marka zaydan aad leeda ma banaano maxaa yale adaatu taxdiid oo hallaa ah maba gasho isim hadday zaydun tiradana isim inay gashaa ka dhalanay wuxuu ku yidhi liwujuubihi liwujuubi wuquuci lficli ficilka dhicidiisa waajibnimadeeda darteeda nasbuu u waajibay bacda hadihi adawaati uu dhaco waa dawaatu shard iyo dawaatu taxdiid wayajibu rafcu rafcihi yaa waajiba fii naxwi kharajtu waa baxay faidaa isla markiiba zaydun zayd yadribuhu waxaa tumaay camrun camar xaalad saddexaad ah, xaalad Hmm. so xaalad saddexaad maa xaalad saddexaad laba xaalaan soo sheegnay nasbadoo raajaxa iyo nasbaho waajiba labadaasaan soo sheegnay xaaladda saddexaad waxay tahay isimka mutaqadima mara rafcihiisu waajiba isimka mutaqadimkaa mara rafcihiisu waajiba waa goorma waa hadday ka hormarto adawaad isimka kaliya gasho oon meel kaleba gelin sida idaa alfujaa-iya idaa alfujaa-iya oo kale hadday isimka mutaqadimkaa ka hormarto adawaad isimkoo kaliyaba gasho oo aan afcaal bedelin waa waajib in la rafciyo wayajibu rafcu rafcihiya waajiba fii naxwi kharajtu waa baxay faidaa isla markiiba zaydun zayd yadribuhu waxaa garaaca camrun camar hadda zaydun inaad goddaa waajib ku ah mubtadaad ka dhige yadribuhu camrun jumladaas jumla khabardiya jumladii khabarka dhacday jumladaas a ah, jumladii khabarka dhacday jumladaasaa ah, jumladii khabarka dhacday ma banaana inaad tirahda zaydan maxaa zayd haddaad tira waxay imaanaydaa inaad soo qadarto ficil ficilkaasuna idaada ka gadaalu dhaca idaa fujaayana ficil kama daba maro ma banaana wuxuu ku yidhi waa limtinaaci limtinaaci wuquuci lficli bacda idaat alfujaa-iya muxuu waajibay rafcuhu limtinaacihi limtinaaci wuquuci lficli ficilka dhicidiisa toonaashadeeda darteeda rafcu la waajibay bacda idaa alfujaa-iyatu u dhaco in ficil dhaco bacda idaa fujaa-iyaa aa mumtanica taasaa mamnuuca haddii la nasbiyana taasaa ka imaanay mamnuuca mamnuucaasaa ka imaana waa limtinaacihi limtinaaci wuquuci اlficli bacda idaa alfujaa-iya idaa fujaa-iya gadaalkeed inuu ficil dhacaa mumtanic oo reebtoonaatay reebtoonaashadaas darteed ayaa rafcuhu u waajibay xaaladii afraad wayastawiyaani waa sinaanayaan ah, muxuu ka tegey yatarajaxu rafcu intaasuu ka tegey ah, sharxu noogu keenaya waxba ka hormari mayo sharxu noogu keenaya <clears throat> wayastawiyaani way sinaanayaan rafcihi iyo nasbihi rafcu ismi lmutaqadim wa nasbu way sinaanayaan fii naxwi zaydun zayd qaama abuuhu abiisa istaagay wacamrun camarna akramtu waa karaameeyey naxwigeed tan macneed waa maxee isimka mutaqadimkaa xarfu cadafaa ka horeeya xarfu cadafkana waxaa ka horeyda jumlatu daatu wajhayni jumlatu daatu wajayn lasoo qaatay maana halkaa lagu soo qaatay muwasil dulaadka lagu soo qaatay jumlatu daatu wajayn jumlo awalkana ismiye ka ah aakirkana ficiliye ka ah mubtadaa dhacay mubtadihiya waxaa khabar u noqday jumlo ficliya awalkeedu waa maxay waa jumla ismiya waana jumlatu kubraa aakhirkeeduna waa maxay waa jumla ficliya waana maxay waa jumlatu suqraa hmm, jumla suqraa hay aheed horta waa midii khabar dhacda ha jumla suqraa waa jumladii khabar dhacda marka mar haddii labadaas jumle ka horeydo isimka mutaqadimka xarf cadab ku jiro labadii wej waa kuu siman yihin maxaa yeelay hadaad goddo mubtadaad ka dhige jumlada ka dambayda khabar ka dhige jumla ismiya lahaydaa soo maaha jumlada ismiyadaah kubradaha ku cadfi waa isku manaasib haddaad nasbidana ficilaad u soo qadare jumla ficiliyay noqone jumlada ficiliyadahad ku cadfay oo qabar ka dhacday oo ka horeyda oo jumlada sukrada ah nabad wey ha labadi waa litanaasub litakaafu waa isku dhikan ma ha oo haddaad rafcidana jumlada ismiyada ismiyaad ku cadaftaa ka horeyda haddaad nasbidana jumlada ficliyada ficliyaad ku cadaftaa ka horeyda waa litakaafu isku dhigmida isku beegtoome oo isku dhigme zaydun waa mubtade qaama abuuhu jumladaas ficil iyo faacilkana waa khabar zaydun jumladeeda waxaa waa jumlatu kubra ilaa khabarkeeda jumla noqday ah, qama zaydun waxaa la yihahdaa jumlatu suqra ilaa waa jumlo khabar noqotay marka haddaad tiraahdo qaama abuuhu qaama abuuhu yan qaama abuuhu zaydun qaama abuuhu marka zaydun waa jumla ismiya oo jumlatu kubra ilaa khabarkeediiya ficil jumlo ficliya noqdo ah qaama abuuhu qaama abuuhu waa jumla suqraa ilaa khabar ay dhacdo zayd ay khabar u tahay haddaad marka waa camrun camar akramtu waa karami aad tiraahdo camru waa mubtadi akramtu jumladaas khabar u jumladan ismiyada oo laftirkeedu jumlo kubraa ah aada waxaad ku ku cadfay jumlada ismiyada kubrada ah nabad wey waa isku manaasib haddaad tirahdo waa camranna ficilad usoo qadare wa akramtu camranay noqoe wa akramtu camran waa jumla ficliye jumlaha ficliyadaho qabarka dhacdaad ku cadfay qaama abuuhu ah oo ka horeyda waa litakaafu isku dhigmida isku dhigmaa walaysa minhu min baabi alishtiqaal waxaan ka mid ahayn oo asaga aanba soo gelaynba wa kullu shayin shay dhammaantiis shaygoo facaluuhu dadkii ay sameeyeen kaa-inun fi zuburi warqadaha malaa'igtu ay hayday ku sugnaadeen ah, kutubulxafada wey zuburku kutubulxafada malaa'igta acmaasha dadka ka qorta acmaasha dadka wayna calaykum la xaafidiin malaa'igta xafadada ee acmaasha dadka qorta warqadahay wax ku qoraan way zuhurtu wax kastoo dadku sameeyeen warqadahaasay ku yaallaan wax dadku sameeyeenoo warqada ku olin ma jiro wa kullu shay shay dhammaantiis shaygoo facaluuhu dadku ay sameeyeen fi zuburi warqadaha khafadaha ayay ku taallaa kutubta malaa'igtu wax ku qortay ku yaallaan kamid mid maahan baa mushtiqaad wuxuu uga mid noqon waayey wuxuu uga mid noqon waayey sharaxaan arki doonaahe waxaa shardi ah marka baabuishtiqaal leeyahay isimka mutaqadimkaa ficilka ka dambeeya shaaqilka mashquuliyey oo uu ku camal falay macmuulkaas haddii laga saaro inuu isimka mutaqadimkaa ku camal fali karo macnuuna toosayo taasaa shardi baabuishtiqaal waxaa shardi ah caamilkan oo mashquulka hoo la mashquuliyey macmuulka mashquuliyey hadii laga saaro ee isimka mutaqadimkaa lagu sallido inuu ku camal fari karo macnuhuna toosa hadda facaluuhu damiirkaasaa shaakila soo maaha oo mashquuliyey haddii damiirka meesha laga saaro oo facaluuh lagu sallido kullaba oo ay nasbido macnuhu toosima maxayl macnuhu wuxuu noqonaa wa facaluu dadku waa sameeyeen kulla shay-in shay dhammaantiis facaluu shayga waa sameeyeen fi zuburi kutubta malaaigta wax ku qortay ku dhex sameeyeen adiga maa kutubta malaaigtu ayda wax ku dhex sameeyey ya hal shay miyaad ku qorta weliga adugu wax shaqa miyaad ka qaban kama qaban macnuhu saas maaha marka ayad macnihii ma toosayo fiiri ha macnihiya wuxuu noqonaa dadku ayagaaba shaqa ka qabtayba kutubta ha wax kastoo ku dhex yaala dadkaa ka shaqeeyo qabtay noqon mana ahan macnihi saas maxaa la rabay wax kastoo dadku sameeyeen kutubtaanay ku yaalin aa laga rabay marka haddii ficilka inta lagu sallido isimka mutaqadimka macnuhu toosi waayo laysa min baab ishtiqaaq ilaa shardigayba utahay arrintaas marka shardigaasaa la waayay walaysa kamid maahan minhu min baab lishtiqaaq wa kullu shayin shay dhammaantiis shaygoo facaluuhu dadku ay sameeyeen fi zuburi kutubta malaa'igtu wax ku qortuu ku sugnaaday shaygaas iyo wa zaydun zayd duhiba bihi waa la tagsiiyey isna kamid maaha tabana kamid maaha baabishtiaal kamid maaha duhiba bihi waa la tagsiiyey oo dhihi jiray shiiku dahaba idaa tacada bilba saara bimacnaa adhaba dii ba lagu gudbisiiyo bimacnaa adhaba iska noqoto tanuna ma ahan maxaa yeelay waa isla ayadi fiir hadeerna tii horeeta xagga macnahay utoosi diiday soo maaha misaalkii dhawaa tanuna xagga lafdigaysan ka toosayn oo waxay tahay waxaana idhi ishtiqaalka shardi waxa ah caamilkan mashquulka ee la mashquuliyey haddii laga wareejiyo shaaqilka macmuulkas mashquuliyey ee lagu sallido isimka mutaqadimka waa inuu ku camal fali karaa macnuuna toosa soo ma ahayn hadda dhuhiba bihi yaa mashquuliyey bihida soo maaha haddii laga wareejiyo oo la yidhaahdo zaydan zayd duhiba ma ku camal fali kartaa duhiba ha xataa markay musame ahayd aysan mafcuul qaadan karin duhida soo ma ha markay musame aheed aysanba mafcuul qaada karin hadday majhuulta iska badaaya mafcuul muqadam ah oo ka horeeya mid ka dambaysa ma qaadato mafcuuli lama qaata waa ficil laazima marka hadii la nasbiyo mahawe ficilkaanu maba nasbi karo ismka mutaqadimka mar hadduusan ku camal fali karin isimka ka dambeeya min bacd ishtiqaal maaha ishtiqaalka waxaa la yidhaahdaa caamilka dambeeya macmuulka uu ku camal falay hadii laga wareejiyo waa inuu isimka mutaqadimka ku camal fali karo macnuhuna toosa labadaanu marka kamid baan kana waxaa diiday xagga lafdiga oo lafdigan ficilkan tacadi karin tan aayaddana waxaa diiday macnihian toosay sharax daabitu haadalbaabi baabkan daabidkiisa an yataqadama smun taqadamu smin waa ism horumaridiisa daabidu haadal baabi baabkan oo baabulistiqaala daabidkiisa an yataqadama smun taqadamu smin waa ism inuu hormaro hadda ism waa jinsi hal ismuu noqon karaa labuu noqon karaa saddexuu noqon karaa hamoodin hal habaynu shardi fiiri maxamed muxidiin cabdilxamiid almuraadu ujeedada bilismi lmutaqadim loola jeedaa aljinsu weeye fayashmalu wuxuu shamlina alwaaxida hal mid hadduu hormaro iyo walakara wax badan wadaalik an taquna waa inaad tidhaahdo zaydan zayd akhaahu walaalkiis darabtu waa garac fiiri zaydan zayd akhaahu walaalkiis hadda laba hor martay ah, laba hor martay waxaa leedahay ahantu zaydan zaydan ihaanaystay darabtu akhaahu taqdiiru ahantu zaydan darabtu akhaahu wa kaan taquna inaad tidhaahdo zaydan darabtuhu waa garaacay darabtuhu mhm. waa aan garaacay wa taqdiiru waxa weya laabastu zaydan zaydaan dheehay ahamtu aqaahu walaalkiisaan nihaanaystay darabtu ghulaamahu addoonkiisiyaan ka garaacay ah. marka hal ism inuu hormaro labo inay hormaraan saddex inay hormarto intuba banaan marka lagu leeyahay isma hormaraa hamoodin hal xaba inuu jinsi daabidu haadalbaabi baabkan daabidkiisa an yataqadama smun taqadamu smin waa ism hormaridiisa daabidku wayataahara canhu ficlun ficlna uu ka gadaal maro ficilna waa inuu ka gadaal maro ficilko caamilun ficil kaliya shardi maahane wasfina waa lamide mide hmm. ficil waa inuu gadaal maro ficil waa inuu gadaal maro oo u ka gadaal maro hmm. والعاملين يشمل الإنسان لأن في تفسير وهو إن كان وصف بأن كان أن يتقدم اسم اسم وإنه هرمر ويتأخر عنه فعل فعل كقد المره فعلكو عامل عمل فلا في ضميره ضمير الاسم المتقدم اسم كهرمر ضمير كيسكو عمل فلا وفعل كو عمل فلا اسم كهرمر ضمير أولادنا o oh, amase fi smin ismu ku camal falaa isimkoo asagu damiir kuma camal fali maa ficilka dambe ficilka dambe mada ku camal falaa isagoo damiir ku camal falaa maa maxaan soo marnay zaydan darabtuhu intaas waa inta uu ku yidhi ficlun ficil ficilkoo caamilun camal falaa fii damiirihi damiiri lsmi lmutaqadimi isimka hormaray damiir ku camal oo amase damiir ku camal fali maayo fi ismin ismu ku camal falaa isimkoo caamilin isagu ku camal falaa isimkaasu fii damiirihi damiiri lismi lmutaqadimi isimka hormaray damiirkiisa isimka hormaray damiirkiisa inaad qalin haysataa qalin haddaadan haysan dabcadan aad isaydaan war waa isaydan wuxuu ka tegey ow fismin caamilin fii damiirih intaaso dhan buu ka tegey ka hor aw fismin macnaha kulli kama wada tegin waxa loo jeedo dabcadan oo maaragtay oo daaru xiya turaat alcarabiy taas wey u ka tegay aw fismin caamilin fi damiirihi damiir اlismi اlmutaqadim kaasaa ka tegay kama wada tegin waa noo yaala nusooyinka kale waa noogu yaala aw amase fismin uu ku camal fala caamilku isimko caamilin camal fala isimkaas isimkiyaa sii camal fala fii damiirihi damiirilismi lmutaqadim isimka hordana damiirkiisu ku camal fala fiiri marka kaasuna waa bixi mithaalkeedu zaydan darabtu akhaahu hadda darabtu muxuu ku camal falay ismu ku camal falay oo ah akhaa isimkuna muxuu kusii camal falay damiir u laabana isimka hormaray ilaa akhaa damiirkan ka dambeeya idaa ku camal fale akhaahu ilaa akhaa waa mudaaf damiirkuna waa mudaaf iley mudaafileyna yaa ku camal falo jira mudaaf weli daabidka lagu wadaa wa yakuuna waa inuu ahaadaa dalika alficlu ficilkaas ficilkaas ka gadaal maray isimka mutaqadimkaa wa yakuuna waa inuu ahaadaa dalika alis dalika alficlu ficilkaas bixaysu meel low furiqa haddii la faaruq yeeli lahaa min dalika almacmuuli macmuulkaas laga faaruq yeeli lahaa oo wasulida lagu sallidi lahaa calal ismi ismka al alawali ee horeeya la nasabahu inuu kordhigi lahaa wasaxa almacnaa macnuhuna wa sixi lahaa wasaxa almacnaana ku darso maahan matniga inay kamid tahay xagga macnaha lagu wada matni maahan waa inaad kala taqaan matni iyo waxyaalaha macaanida lagu toosinay daabidkiisu waa kana daabidkiisu waa kana baabulishtiaal daabidu haada lbaabi baabkanoo baabulishtiqaala daabidkiisa an yataqadama smun taqadamu smin waa isim horumaridiisa wayataahara canhu ficlun ficilna uu ka gadaal maro ficilkoo caamilun ku camal falaa fii damiirihi damiiri ismi lmutaqadimi isimka hormaray damiiru laabana ow amase fi ismin isim ku camal falaa isimkoo caamilin kusii camal fala fii damiirihi damiiri ismi mutaqadim wayakuuna waana inuu ahaado dalika alficlu ficilkaas ka dambeeya isimka bixaysu meel low furiqa haddii la faariq yeeli lahaa min dalika almacmuuli macmuulka uu ku camal falay ama damiir haqdaan isma ahaadee haddii laga faariq yeeli lahaa oo wasullida lagu sallidi lahaa cala alismi alawali isimka hormaray la nasaba waa inu kordhigi lahaa wasax macna macnuhuna ansix ah. waa inuu kordhigi lahaa hadda fiiri zaydan darabtuhu waan garaacay zaydan darabtuhu waan garaacay caamilka dambeeyo darabtuhu ah haddii damiirka laga faarku yeelo oo lagu salido zaydka hore maxay noqon laheed zaydan darabtu mafcuul muqadim macnuhuna waa ansaxa ah. haye zaydan darabtu akhaahu akhaahu haddii meesha laga saaro zaydan darabtu u noqola macnuuna waa toose isimkana wuu nasbi kara oo ku camal fali kara laakiin wa kullu shayin facaluuhu fi zubur iyo wa zaydun duhiba bihi labadaas waxay uga mid noqon waayeen daabidkee laga waayo haddii waxa weeyaan fiiri azaydun duhiba bihi duhiba haddii bihiba laga faaruq yeelo oo lagu salido zaydka ka horeeya ma nasbi kara maya ma nasbi karo baabulishtiqaal marka maaha isla baabkii daabirkiisa ku rumoobi waaye haddii facaluuhu damiirka laga faaruq yeelo oo facaluhu waa ficil ya faacile ficilkuna waa mcaddo mafcuul waa qaata kulla mafcuul looga dhigo inta ku salidmo macnuuma toosa maya macnihian toosay khalaas baabulishtiqaal maaha dhe marka baabulishtiqaal maaha daabirkaasaaba ku filamo qofka inuu fahmo mihaalu dalika baabkaas mihaalkiisii oo baablishtiqaalka ahaa zaydan zayd darabtuu waa garaacay wey mihaalki alaa taraa miyaadan arkayni ku yidhi ma indhaad laada annaka adiga low xadafta haddaad xadafto alha-ahada oo darabtuu ku jirta hadaad xadaftood ka saarta meesha wasallata aad ku sallidoo ku dirto darabta darabtu dhe darabta iyo darabtu labaduban banaan yihin mise labadaba n darabtu hay ku banaan darabtana hay maqsuud lafdi sax alaa taraa miyadan arkay inuu ku yidhi annaka adiga low xadafta lhaa ha-da haddaad xadafto darabtuhu ku jirta oo wasallata aad ku dirto darabtu lafdigan darabtu ah calaa zaydan calaa zaydin labada ku banaan zaid haddaad ku dirto laa quunta waxaad leedahay zaydan zayd darabtu waa garaacay wayakunu zaydan zayd wuxuu ahaana wayakunu zaydan zaydan waa ismu yakuni ogow xikaayada la ilaalaa wayakunu zaydan zaydba wuxuu ahaana mafcuulan mafcuul mafcuulkoo muqadamin la hormariyey saasu ahaana saasu ahaana macnuhuna waa toosaa wahaadaakanu mihaalu ma intaas maxay mihaal u tahay ma taqaan an yataqadama smun wayataahara canhu ficlun caamilun fii damiirihi intaas way mithaalkeedii maxaa kuu dhiman ow fismin caamilin fii damiirihi inuu ayadana kutusu rabo wa haadaakanu mithaalu maa shay mithaalkiis weeye ishtaqala uu ku mashquulay fiihi maaga dhexdiisa alficlu ficilku bidamiiri lismi isimkii damiirkiisa tan waa mithaalki iyadoo ficilku ku mashquulay damiir u laadana isimka mutaqadimka ko wa mithaaluhu ishtiqaalkii mithaalkiisii aydan noqoshee meelaha gabalna nusqooyinka gabalna waxaa ku yaala wa miluhu milu lmadkuur waxaa lamida kii soo sheegay weliba tanshiiqu nooga akriya taasaa ku tiila wa mithluhu uu ahaa mar hmm, waa isku midna wa mihaaluhu laakin nusqooyinka hadda muxaqaqaan hayno dhan mihaaluhu unbaa ku taala waa kawa isla meesha wa mihaaluhu mihaalu ishtiaal ishtiqaalkii mihaalkiisi aydan noqo zaydan zayd marartu bihi waa soo maray hmm. fa ina damiira damiirka faina damiira damiirka ubih wey faina damiira damiirka wain kaana walow kaana haba ahaado huwa damiirku majruuran ku la jiray bilbaai ba'da lagu jiray ilaa laakin anow damiirku fii mawdici nasbin kordhig mawdiciisu ahaaday bilficli lagu nasbiyey ilaa jaari majruurku mar hadduu tacalluq waxuu ahaa fii macna nasbin laba mafcuuli ah, waa sidii oo kale asagu lamid yahay markaas weli an yataqadama smun wayataakara canhu ficlu caamilun fii damiiriha weli joogna labadoodaas waa isku mid sidaas darteeda waa miluhu shiku dhiji war kaasuu lamidi ilaa marartu bihi bihidaasay nasbitay waa damiirkii isimka hore u laabanayay nasbiyi bihi bihi bihi marartu ma jirtay mise waa ay nasbiday way nasbiday ilaa waa mafcuul ahaanay u qaadatay haadaa bacdaa keligeed jirtay amaa jaar majhuurka maxalkiisa ficilkaasaan mafcuul ka dhigtay oo nasbiyey ficilna wax maba jiraba wa miluhu milu lmadkuur kii lasoo sheegay waxaa lamid ahday aydan noqoshay zaydan marartu bihi fa ina damiira damiirka waynkaana haba ahdo majhuuran kula jiray bilbaa lagu jiray ilaa annahu damiirku fii mawdici nasbin kordhig mawdiciisu ahday bificli lagu nasbiyey wa mihaalu maa kii mihaalkiisa markaan wuxu rabaa inuu kuu mihaaliyo ow fi smin caamilin fi damiiri wa mihaalu maa shay mihaalkiisa ishtaqaa uu ku mashquulay fiihi shayga dhexdiisa alficlu ficilkii bismin isim uu ku mashquulay isimkoo caamilin ku camal falaa fi damiiri damiirka naxwu qawlika hadalkaagoo kale weeye zaydan zayd darabtu akhaahu walaalkiisaan garaacay aad ku qowsho maxaa yeelay fayna daraba daraba caamilun mid ku camal falaa weeye fil aki aku ku camal falaa nasban kordhiguna ku camal falaa fa ina daraba daraba caamilu nasban kordhigu camal falaa filaqyuna ku camal fala isagaa nasbina aan aa isagaa nasbina fa ina daraba daraba caamilun wuxuu camal falaa nasban kordhig filaqi aq ayuuna ku camal falaa cala almafcuuliyatina lagu nasbiyo walaqa aquna caamilun warkaasoo kale aaa la yidha mana haye cabdullah wlaka caamilun fi damiiri macmuleyni calaa macmuley caamilin waaxidin saas wey taasaa la yidhaahdaa hmm, taas waa soo qaadana soma ma halkee idhaaru asraark saas wey walaka fiirihe walaka akona caamilun waa mid camal falaa fi damiiri damiirku ku camal falaa khafdan Ah, walaqa aqana caamilun khafdan hoosdhigu camal falaa fi damiiri damiirkuu ku camal falaa bilidaafati ayuuna kula camal falaa dhe bilidaafati uu kula camal falaa amase bilidaafati lagu khafdiyo oo masderkan isaga tacalluj hmm, masderka isaga tacalluj wa mithaalu maa shay mithaalkiis ishtaqala uu ku mashquulay fiihi maaga dhexdiisa alficlu ficilku bismin ism uu ku mashquulay isimkoo caamilin ku camalfala fi damiiri naxwi qowlika hadalkaaga oo kale weeye oo aad tiraahdo zaydan zayd darabtu aqaahu walaalkiisaan garaacay fa ina darada darada caamilu nasban kordhigu camal falaa fil aqi uu ku camal falaa cala almafcuuliyati lagu nasbiyo wal aqa aqna caamilun waa camal falaa fi khafdan hoos dhigu camal falaa fi damiiri damiirkuu ku camal falaa bilidaafati lagu khafdiyo idaa taqarara hadduu sugnaado heedaa kan fa naquulu waxaan leenahay yajuusu waxaa bannaan fil ismi isimkii ku bannaan isimka almutaqadimi hormaray an yurfaca in la godo bilibtidaai ibtida lagu godo laakiin shardi u le marka ibtida lagu goda maxamed xudeen cabdilxamiid fiidi haadaa rafcahan haabitun wuxuu sugnaana idaa kaana alismu hadduu ahdo isimka isimka almutaqadimu hormaray saalixan mid u suubada lian yakuuna mubtadan inuu ahado ama macrifa ama musawiqhays markaas marka lagu rafca ku banaan bian kaana waa inuu yahay nakiratan fain lam yakun hadduusan isimka mutaqadimka ahayn saalixan mid usubadaa lilibtidaa in lagu bilowdo bian kaana waaba inuu ismku ahdo nakiratan maxdata nakira barxle naxwu rajulan akramtu tacayana fiihi nasbu markaas nasbaha caynooba marka isimka hormaray rafca ku banaan marka lagu leeyahay shardi maxaa u ah inuu mubtado noqon karo ila mubtadinimaa lagu rafcinahay waa inuu mubtada noqon karo oo yahay macrifo ama nakira musawir haysata idaa taqarara hadduu sugnaado haadaa xukunkaanu fa naquulu waxaan leenahay yajuusu waxaa ku banaan filismi isimkii isimka almutaqadimi hormaray an yurfaca in la godo bilibtidaa'i bilaabasho lagu godo wa takuunu ljumlatu jumladiina waxay ahaaneen bacdow gadaalkiisa xaalo ay ku sugnaatay fii maxali rafcin god maxalkiis cala alkhabariyati khabarnimo lagu rafciyo zaydun zayd darabtuhu waa garaacay zaydun mubtadu noqonaa darabtuhu ficil iyo faacil iyo mafcuul jumladaasuna khabaray noqoy saasaa laga dhiga wa an yunsaba wayajuusu waxaa banaan an yunsaba in la kor dhigo huwa isimkii mutaqadimka ahaa bificlin ficil lagu nasbiyo ficilkaasoo maxduufin la xadfay xadfan xadaf xadafkoo waajiba xadafkoo wujuuban waajiban oo waajib ah an yunsaba wayajuusu waxaa banaan fi lismi mutaqadimi ku banaan an yunsaba in la nasbiyo hu isimkaas bificlin ficil lagu nasbiyo ficilkoo maxduufin la xadfay wujuuban xadfan xadaf xadafkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah ficilkaasoo yufasiruhu uu fasira alficlu ficilka almadkuuru la sheegay oo markaas aad tidhaahdo zaydan darabtuusa ma darabtu zaydan darabtuhu eh. oo tirada zaydantan daraba maxduufaha nasbiray darabtu zaydan darabtu marka ficilkan oo darabta meesha ku yaalla mufasira ficilkaasoo yufasiru fasira alficlu ficilka almadkuuru la sheegay marka hadduu fasiraa waana inuu saddex shay mid yahy sadex shay mid waa inuu yahy saddex shay mid inuu yahy ah, walaabudda an yakuna alficlu lmuqadar muwaafiqan lilmadkuuri lafdan wa macna waa inuu noqdo ficilkaas oo muqadarkaahu muwaafiqan lilmadkuuri lafdan wa macna midka madkuurkaahoo la sheegay inuu ku lafdi noqdo kuna macno noqdo o taas mihaalkeed wuxuu ahaa walaabudda an yakuna alficlu lmuqadar walaabudda an yakuuna alficlu lmuqadar muwaafiqan lilmadkuuri lafdan wa macnan horta waa wlaabudda an yakuna alficlu lmuqadaru muwaafiqan lilmadkuuri lafdan wa macnan mihaal maxaa u ah darabtu zaydan darabtuhu lafdan wa macnan waa waafaqsan yahay ko o macnan dheh kaliya o macnan ama inuu xagga macnaha ku waafaqo inuu macnaha ku waafaqo zaydan zayd marartu b waa soo waa soo maray maxaa la soo qadarayay jaawaztu zaydan marartu bih jaawasta hadda lafdiga kuma waafaqsana ficilkii madkuurka ahaa laakiin macnihii ka waafaqsanta zaydan marartu bihi jaawaztu ala soo qadara jaawaztu marartu xagga macnahay ka waafaqsanta ow laaziman minhu dhe ow laaziman minhu amase lafdiga kuma waafaqsanaa macnahana kuma waafaqsanaa laakiin ficilka madkuurkaahu ka dhalana ka laazima ow laaziman minhu waa inuu ka laazima inuu ka laazima tusaale zaydan zayd darabtu akhaahu walaalkiisaan garaacay maxaan soo qadarnay ahamtu zaydanaan ihaanaysta darabtu akhaahu hadda ahamtu ahaana ahaana daraba kuna lafdi maa kuna macno maa laakiin waa ka laazime oo walaalkiis haddaad garaacday ma sharafaad u reebta walaalkiis garaacday waa ihaanaysa waa ka laazime marka markaasaan sidaas darteed waxaan nidhi walaa budda an yakuuna alficlu lmuqadaru muwaafiqan lilmadkuuri lafdan wa macnan o macnan o laaziman minhu ani waay idaa taqrara hadduu sugnaado haadaakan fa naqulu waxaan leenahay yajuusu waxaa ku banaan fil ismi isimkii waxaa ku banaan isimka almutaqadimi hormaray an yurfaca in la godo bilibtidaa lagu godo wa takuunu waxay noqon oo la yidhahdo zaydun darabtuhu wa takuunu waxay noqona aljumlatu jumlada bacdahu gadaalkiisa xaalay ku sugnaatay fii maxali rafcin god maxalkiisa cala alkhabariyati lagu rafciyo zaydun waa mubtade darabtuhu jumladaasaa qaba wa an yunsaba in la kordhigaa banaan bificlin lagu kordhigo ficilkoo maxduufin la xadfay wujuuban xadfan waajiban xadaf waajiba ficilkoo yufasiruhu uu fasiraa alficlu ficilka ficilka almadkuuru la sheegay bacdahu gadaalkiisa ficilka almadkuuru la sheegay bacdahu macnaa gadaalkiisa lagu sheegay wey zaydan darabtuhu darabtuhu ah, marka darabtu zaydan ala leeyahy falaa mawdica mar haddii la nasbiyo oo ficil maxduufa lagu nasbiyo falaa mawdica wax mawdica uma sugnaan liljumlati jumlada xiina idin xaaladaas wax maxala uma sugnaan jumlada oo ka dambayda isimka jumlada ka dambayda ilaa waa mufasir liannahaa jumladaasu mufasiraatun waa jumla mufasira wa taqdiiru lficli ficilkii la soo qadaridiisa fi lmithaali lagu soo qadaro mithaalka ala weli horeeyey darabtu zaydan aan garaacay darabtu waa garaacay wa fi thaani wa fi lmithaali thaani lagu soo qadaro jaawastu zaydan zayd waa ka soo gudbay marartu bi waa soo maray walaa tuqadiru aad leedahay waa musanif walaa tuqadiru qadari maydid marartu ma soo qadaray ilaa marartu maa mafcuul qaadan karta ma qaadan karto walaa tuqadiru soo qadari maydid marartu liannahu marartu laa yasilu ma gaari karo ila lismi isimka binafsi toos mafcuul uma qaadan karo oo ma nasbisan karo wa fi thalii wa fi lmithaali thaalithi lagu soo qadaro mithaalkii saddexaad oo ahaa darabtu zaydan zayd darabtu akhaahu wa fi thaalithi lagu soo qadaro waxaad uu noqonaa taqdiirtii ahantu zaydan zaydan ihaanaystay darabtu akhaahu walaalkiisaan garaac walaa tuqadiru qadari maydi darabtu ma qadaraydi maxaa dhacay liannaka adiga lam tatrib ma adan garaacin ila alaqa walaalka ubaad garaacdo zaydan garaci marka ma dhigi kartid ila maba adan garaacin maba adan garaacin wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina muxamed